marka qoloyin kaleba dee adigu nasmi ahaan marka dambey usoo naqliyaan oo adyaadiisa kitaabkun bay ka saaraan markaa gooniyon baan doonay inaanu yar iyaga u laqbayno awaluhaa ma lisnaadi laha sixatuhu wa batina man naqala wuxuu beydkii suyuudi markaa uu iyo adyaada uu dee raaciyey wuxuu ahaa beydkii wanawaca alxaakimu adna salciga licashratin kulun biha yaati lkhalal macnaa xaakim ayaa cillooyinka ajnaasteedii ama ajnaas alcilal ayaa wuxuu u qaybiyey toban mid kastaba xadiidka khalal ugu yimaado markaa tobankii ayuu doonayaa sidaa dee kitaabkiisa macrifatu culumi lxadiid ku sugan suyuudina tadriibkiisa uu kusoo naqliyay iyo aymo kale waa tobanka ay soo wada naqliyaan kalaamkii xaakim iyo mithaalkii uu la yimi ayinuu nadmiyo tiibuu nadmiyey markaa wuxuu yidhi awaluhaa ma daahiru lisnaadi lah awaluhaa aqsaamtaata ugu horeeya ama anwaacda maa xadiis weeye daahiru lisnaadi isnaad daahirkii oo lahu isaga u sugnaaday sixatuhu sixadiisa iyo daahirka isnaadku inuu xadiisu sugan ama saxiixa yahay wa baatinan laakiin baatin ahaan walaakina fi lbaatini way wa baatinan baatin ahaan ama marka dee isagii hagaag loo hubsadana man ruuxii naqala uu soo naqliyey xadiidkanee soo wariyey lam yucraf aan la ogaano assamaacu maqal uu maqlay miman shaksi qad rawaa ay miman shaksi qad rawaa canhu kan uu ka warinayo maqal uu wax ka maqlay aan la ogeyn oo ka koobaad waxa weeye waa xadiid marka la eego daahirka isnaadkiisu uu saxiix yahay marka dee waayo waa ruwaadi siqaad ah daahirkiina waxaa loo arkaa sharaa'idii ama shuruudii sixada inuu kulansaday laakiin markaa adigu la eego ruwaadiisan ayaa raawidii xadiidkan ruwaadiisa ka mid oo ah xadiidkanba soo wariyey ayaa waxaan la garanahaynba maqal raawigani uu ka maqlay wax ninkan uu ku xiga maanta wax ka wariyo macnaa waxaan macruuf ahayn cinda alculamaa ama cinda alculamaa aan macruuf ku ahayn raawigani maanta iqa ha ahaado sheekhiisuna iqaade laakiin maqal uu guud ahaan wax ka maqlay ninkanuu wax ka warinayo sheekhiisa ayaan la garanayn markaa taasi cillay noqonaysaa xadiidkii lagu cileeyo misaalkay taas soo qaataanaba ay markaa misaalkaay soo dhigtaana waxa weeye xadiidka markaa kafaaratu majlis xadiidkiisii kolleyna shalayna halkaa hore aan markaa soo yar ishaarnay baa markaa kafaaratu lmajlis marka xadiidkaa dariiqay lagu wariyey wuxuu ahaa muusa bnu cuqba can suhayl bni abi saalix can abihi can abi hurayrata waana aimadu iyagu way ku kaaftoomeen oo tirmidiya ragla xadiidka saasay ku saxiix yeelaan daahirka sanadkaas bay ku saxiix yeelaan marka waxaanay adigu xadiidkaas cilladiisa ay tahayba oo la xataa muslim bay dee cilladiisa ninkala qarsoonaatay ayaa wuxuu weydiiyey bukhaari ba xadiidkan bukhaarina markaa xadiidkani waa cilaysan yahay buu yidhi waxaana uu markaa bukhaaritu ku celeeyahay inuu yihi xadaanaa bi muusa bnu ismaaciila xadaanaa whaybun xadaanaa suhaylan can camr bni cabdillaahi wa min qawli walow qaala qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam se kuwa kale soo dhigtaan macnaa wuxuu ku celeeyey marka in xadiidkan muusa bnu ismaaciil ninka la waa min qarigii macruufkaa laga wariyey isaguna wahayb buu ka wariyey wahayb baa markaa muusa bnu cuqdihii hore la simaad sanadka hore ku sugnaa wahaibkaasna wuxuu ka wariya xadiidka suhayl ibn abi saalix suhayl ibn abi saalixna markaa cawn ibnu cabdillaahi ayuu xadiidkii ka warinaya isagoo qowlkiisa laga dhigayo ka horna wuxuu ahaa suhayl ibnu abi saalix can abihi can abi hurayrata taas buu aha bal markaa walow dee muuse ibnu cuqbaba nin fiqa a yahay kana nin fiqa u yahay waxa ay ku cileeyeenba waxaan agtooda macruuf culimada ku ahayn muuse ibnu cuqbo suhayl wax ka wariyaba oo macnaa dee sanadkan mooyaane meelo kale kumay arag iyadoo muuse bnu cuqba suhayl wax ka warinayo marka waa kol haddii iyadoo taasi ah iyadoo jirtay oonay hore loo aragba sanadkan mooyaane sanad kaleo muuse bnu cuqba can suhayl sidaas isugu xigo markii la helay iyadoo xadiidkii wahayb suhayl ibnu abi saalex intuu ka wariyey aanu aabihii iyo rasuulkiiba u tiirine camr ibni cabdillaahina qowlkiisii uu ka dhigay taas baa waxay noqonaysaa cillo xadiidkii lagu cilleeyo taasi waa ta iminka beydka intan hore uu ku nadmiyey waana sidaan soo sheegnay aimo tirmidi iyo xaakimi ay ka mid iyagu sanadka saas bay ku saxiix yeelaan kole xaakimna xajarna hadal dheer oo safaxaad badan qaatay kitaabkiisa nukas ayuu ku leeyay taas waxa weeyaan adigu waa sheekhiisii ciraaq isagoo xadiidkan hadal dheer oo ay raaciyeen oo meelo qaarkood uu isagu ka joogsaday ama uu dacniyayba qisada nafteeda diidanaa uu isleeyahay qisadii waa saxiixa laakiin cibaaraadka qaarkood umaan toosnayn oo bukhaari bay waxay kasoo naqliyeen inuu yidhi adduunyadaba kuma garanayo baabkan ama xadiid noocaasa ah. wax taasna axaadiid badan baa kafaaratlmajlis usoo arooray saxaabo kala duwanna laga wariye macnaha waxa weeye waa ma sababku in la yidhaaha un macnaha sanadkan xadiid ku sugan oon kan ahayn ayaanan garanayn marka cibaaradii hab kale isu rogtay baa deeta keentay in dee ceraadana nin siqa u kuba tuhmula ninkaa muslim ka warinayaan kuba tuhmaya adugu markaa dee keentayna inay wax aan toosnayn ama munkar lagu tiriya uu soo galay oon kayfiyaday usoo naqliyeen cilladan usoo naqliyeen bal horta ti hore waa taa oo awaluha adka ugu horeeya ma xadiis weeye daahir lisnaad isnaad daahirkoo lo isaga usugnaaday sixatuhu marka la eego de waa sharaaidii saxada inuu daahiraan kulansadaa muuqata wa baatina ay marka la ega dee baatin ahaana ee isagii hayaag loogu dhaadhacana man raqalahu kan wariyey weeye soo naqliyey lam yucraf ayaan la ogaan assamaacu maqal uu maqlay mima shaksi qad rawaa kan uu ka warinayo maqal wax ka maqlaan loogen si ay yidhaaheen musa bnu cuqba suhayl ibn abi saalex maqal wax ka maqlay ama taas baan cindan culamaa macruuf ku ahayn uma aladii arsala man xifdan xawaa wahuwa saxiixun musnadun fii daahiri kii labaadna muxuu yihi uma bacdigiina waxaa aday aladii xadiidkii wey arsala ay arsalahu wuu idhi saariyey man shaksi xawaa koobay xifdan xifdi koobay wahuwa xadiidkaasna saxiixun saxiixa musnadun la isnaadiyey oo loo tiiriyey dee markaa saxaabigiisiba la magacaabo la isnaadiyey fi daahiri daahirka halkana waa maxay oo ka labaada ah, waa xadiid marka la eego rag iskaan iyo xifdi lagu yaqaanay ama shaksi xifdi iyo iskaan lagu yaqaanay uu mursalnimo ku wariyey waxa weeyaan xadiidkii waa markaa mursalnima lagu wariyo ninkii mursankaayo markaa idqaanka iyo xifdiga badan lahaa wuxuu ku wariyey mursalnimuu ku wariyey waxaana dee dariiq kalena xadiidkii waxaa lagu wariyey isagoo musnado saxaabigiisii la magacaabay oo la isnaadiyey marka waxaana weeyaan dariiqaa isagu dee idqaanka iyo sabtiga ama iqada adigu idqaanka iyo xifdiga nin kali uu warinayana waa dariiqa raajixay aimadu raajix yeeleen oo kan kale kuma cilaynayaan maalan waa xadiid baa laba siyood lagu warinaya mid waa irsaal laakiin waxaa warinaya nin xifdi iyo idqaan leh dariiq labaadna walow dee ninka uu siqayo warinaya laakiin heerkaa ma gaadhsane waxa weeyaan waa la isnaadiyey markaa dariiqii la isnaadiyey ujeeddadu aan musnadka laga dhigay mawsuulka ayaa waxaa lagu cilaynayaaba dariiqa markaa irsaal kale oo kaas baana la raajax yeelayaa markaa irsaalkaas shaksi siqa ama xifdi koobay uu wax weyn irsaaliya xadiidkii baa cillo ku noqonaya isnaadkan dariiqan lagu hayo isaguna waxa weya misaalka imika halkaa soo dhigtayna waxa weeyaan xadيiث qبيصة بن cuqba uu ka warinaya سفyاan hwri عan khالد الxdا وcاaصm labadooda way wada socdaan can abi qلابة can أنس radi الله عnه مرفوعا waa xadيiث raggana waa rag ثقاad ah arxamu ummatii abu bakri وashudهm في الlahi cmr adigu markaa xadiidka صxaabo kalena way magacownayeen ilaa dee abi cubayd بن الجaراح iyo amaanadiisii laga soo gaaray iyadu intaasi xadiidka gaar ahaan dee sanadkale ku sugnaatay xaakim baa wuxuu yidhi oo dee isagu lahaaba imika anwaacdan ay kana soo naqliyaan xadiidkan haddii imika isnaadkiisa uu sugnaado dee kutubta saxiixa lagu soo saari laaba ee meesha maxaa jirta khaalid alxadaab wuxuu xadiidka ka wariyaa abi qilaaba mursala oon anas joogin oo macnaa waxaa raajixa waxa weeye xadiidkani inuu mursal yahay markaa wahamna ay tahay ama dee anas magacawgiisani arrintuna ay tahay sida sanad kaleo xadiidka asaanidiisaa ku yimi waa can abi qilaabata mursalan oo anas aan la magacaabin kaasna waa cilo xadiidka markaa anwaacdii cilasha ee tobankahayd mid kamida taasna wey ثالثa marwiyu صaxbin fakburi an kana hada can siwaahu yu'saru bikulfi buldan الruwaati yudkaru marka wuxuu yihi ثالثa anwaacda keedii saddexaad waa marwiyu saxbin saxaaba ku ay warinayso waxba saxaabadna shardi maajaba saxaabiyadu uu warinayo ee fakbir ogow uun iska tagmino an kaana haadaa bian kaana inuu ahaaday haadaa xadiidkani can siwaawe xadiidkii saxaabigii markii hore lagu yaqaanay ee xadiidkan warin jiray mid ka soo hadhay usaru in la wariyo oo laga soo wariyo saxaabi kale bikulfi buldaani ruwaati bisababi kulfi buldaani ruwaati ruwaada dilaadeeda dilaadaa iskhilaafkeed sababteedna yudkaru loo sheego macnaha sababta saxaabiyo xadiidka lagu yaqaanay saxaabi aan ahayn loogu tiiriyey oo markaa saxaabigan kalebana uu waham yahay dee markaa ama cilo ay tahay een dariiqani aanu kaba sugnayn sababtiisu ay tahay uun ruwaadan xadiidka warinaysaa bilaadooda ay iskhilaafsanayd markaa qaladku halkaasuu kaga yimi oo dee haaliban ninkasaaba axaadiidta beledkiisu aada u yaqaanaayo axaadiidta dad kaleo aan beledkiisa ayna warinayo waxaa la arkaa inaanu idqaan badan iyo xifdi badan u yeelanoo markaa qalad haddana uu ka dhaco markuu beled kale ka warinayo beledkiisii ahayn oo sababta markaa wahamkani u yimi ama ciladani ay u timid waxa weeyaan ee saxaabiga xadiidka lagu yaqaana saxaabi ahaan in loogu tiiriyeyba waa buldaantii ruwaadiisa iskhilaafsan oo cillada halkaasay ka timid oo waxa weeyaan imanka tanna imaka saddexaadna anaa xadiid baa lagu yaqaanaa saxaabi inuu wariyo saxaabi baa lagu yaqaanay markaas baa xadiidkii waxaa laga wariyey saxaabi kii lagu yaqaanay aan ahayn waana dee kaasaa lagu yaqaana kan laguma garanayo xadiidkan saxaabiga markaa macruufkuma aha xadiidkan in laga wariyo ee waa cillo ama waham bay ka dhigayaan sababta qaladkaasi u dhacay ama wahamkaasna waxa weeye ruwaadan xadiidka kale la warinaysa bulaadoodu kala tagsanayd laba beled bay kala ahaayeenoo dee ninkani markuu nin aan beledkiisii ahayn ka wariyey ayaa qaladkani xaggaa uga yimi waayo axaadiista beledkaa kale aanu hagaag u sugin oo wuxuu u qaatay uun saxaabi kale isagoo saxaabiga xadiidka warinayay kan aanu ahayn ahaynba misaalka ay dhigteen waxa weeyaan ama uu soo dhigtay xaakim ay ka soo naqliyaan musa bnu cuqba can abi isxaaq can abi burdata can abihi marfuucan inii la astakfiru llah wa atuubu ilayhi fi lyawmi mar mia mara xadiidkaasba weeye waa adigu abi isxaaq asabiici ayaa warinaya abi burdu ka warinaya in abi muuse lashcarifna aabihi xadiidka waa marfuuco dee ilaah baan dembi dhaaf weydiista toobad toobadkeena maalintii boqol goor marka xadiidkan xaakim baa wuxuu hi xadiidkan haddii nin xadiisii macnaa nin muxadisi uu eego de wuxuu u malaynayaaba shardu saxiixayn iyo waa rijaashaa wada dee acla darajada ah ama tiqaadkaba ah marka waxaana uu yihi walmadayinuuna idaa rawow can ilkuufiyiina zariqu nimanka reer madiine hadday reer kuufa wax ka wariyaan way simbiraxdaan oo akhdaa ayaa kaba dhacda xadiidkii markaa waa maxay waxa uu yahay maxfuud uu yahay ama macruuf ku yahay min riwaayati abi burdata can ilagari almadaniy waa saii taala halkan waxa weeye laakiin sawaabku waa in la yidhaha can ilaqari lmusaniyi waay waxaana dee tadribu raawi waa sidaa kusugan lahaa ka cibaaraadkaynu kasoo noqlinay haddaanu macrifo kasoo noqlinahayn walow halkan uu shaakir yidhaaho dee tadrib bay dhacday marka mala nusqada de anigu aan arkay horta dee nusqada tan imaka un haysta wey walow nusooyinkiibaan soo wada egine inuu u tiriyo kan dee nusada halkaasoo yihi athar almadani bay dhacday eh, laakiin imaka tan horta anigu nuskadahayse athar almusani baa ku sugnaa maayo athar almusanina athar lmusanina waa saxaabi athar lmadanina waa nin taabiciya marka kana waa waxa weeye saxaabiga xadiidka laga warinaye taabiciga lagama warinayo oo markaa can abi burdata can ilathar lmusani waana dariiqa muslim xadiidka ku wariyey markuu wariyey oo hadda waxa weeyaan xadiidkii waxaa macruuf ku ah aqarn musani inuu wariyo taasaa macruuf ku ah abiburdana aabihii kama warinaya isagu ka wariya haddaba muuse bnu cuqbo oo reer madiinaa ayaa xadiidkii markuu ka wariya abi isxaaq oo reer kuufa ah oo dee isna axaadiidta reer kuufa ah iyo dee duruqdeeda aanu aadba malaaiftaan dee saas kolley waa makalku uga yimi weeyaano axaadiidtii beledkiisii maaheen ayaa halkii uu can abi burdata can agar اlmusaniya sawaabka uu ahaa saxaabiga lagu yaqaana xadiidkana agar lmusani u ahaa ayuu dee abi burda oo hadiyo goor isna abi wax ka wariyun buu ka dhigay inuu abi ka warinayo can abi burdata can abih buy wahamka halkaasu ka yimi waa xadiidkii saxaabiga lagu yaqaana waa agar lmusani saxaabi kalea maanta loo tiiriyo waa abi muusa alashcari saxaabigana laguma yaqaano xadiidkii ama dee dariiqiisa maxfuud kama aha sababta qaladkani u yimaamo ciladan ee u timina waa ruwaadiisii xadiidka warinaysaa bilaadoodu kala dunayd oo halkaasaa qaladku kaga yimi kala yimi taasna waa mid <clears throat> oo markaa halkan aqarulmusani in la yidhaaho weya taas an kana hada can siwa yutaru bikulfi buldan ruwaati yudkaru waraabicun ma kana maxfuuda can صaxaabatin wawaahibun man yaqtani bimaqtada صixata maca anahu laa yakunu curfan jihatan fi man jara wey marka waxay badanta aan baydkaada hamlaqlayo kollay meeshana yar isna yar qalade ama wax dee aan sawaab ahayno laakiin sheekhu uu isagu san u hayo sidana uu nadmiyey maaha isagu waa si nadmiyey uuna sharxay laakiin aan horeyn baa jirteen wa raabicun canaab nooca afraadna maa xadiid weeye kaana ahaaday maxfuudan mid laga xifdiyey can saxaabatin saxaabe xaggeed baa laga xifdiyey dad saxaabo mucayaniina ama saxaabiba waahim inuu markaa yahay mid qaladamay oo markaa qalad ku dhacay man shaksi yaqtanii warinaya oo xadiidkii warinaya oo dee isna taabici ka warinaya uu ku qaldamay bimaa wax fatwabaa keenaya asixata sixa keenaya lafdigan sixa dee kala yimanaa walo dee kutubtan markaa aanan u wada laabin khaasatan kutubtii ay ii suurtagelahay isna xoogaha aduu ajdaa ka soo madbaceeya xidhasha daaraqudni markuu soo naqliya kuba sugan tawjiihu nadarna isaga cibaarada ku sugan weeye waxa weya barhkoodna waxaa ku sugan bimuqtada suxbata sida sharaxan cusub alfiyadu leedaya shaakir imaka markuu hadalka soo naqlimayo kaliya bal sheekhan sharaxa cusub leh alfiya cilan oo uu leeyahay isaguna nadriga wuxuu ku nadmisdunsan bimuqtada sixata taasu ku sharxa waxa weeyaan dee kollay taasna sawaab maaha waxa weeyaan sawaabkusa kuwa iyagu dhibaabi maqsado suxbato weeye ee sixada mahasheekuna isagu dee kutubta hore ay barhkood dhaceen tiibuu nadmiyey tiibaanu sharxaday macnuhu waxa weeyaan in la yidhaaho waahimun uu isagu ku qaldama yahay ama gebsan man shaksa yaqtanii warinaya xadiidkii taabici ka warinaya bimaa waxna ku warinaya iqtada keenaya asuxbata suxba taabicigaas iminka xadiidkii uu ka warinayay inuu saxaabiyey keenaya maca anahu iyadoo weliba ay jirto anahu xadiidku laa yakuunu inaanu ahaanayn ahayn curfan ay macruufan mid la yaqaano jihatan ay min jihatihi ninkan taabicigee wax suxbadiisa tilmaamaya ina laguma sifeeyey jihadiisa mid laga yaqaanona aanu ahayn fii man jalaasa muuqatay bal markaa waxa weeyaan halkan waxa kolle waa u yar laabi doontaan aad bay mufiid u tahay maanta tadiru inay u laabantaa waxay mufiid u tahay hadalkan baa tobankii ku wada sugan yihiin iyadoo nasir adigu ay tay oonay nadmi ahayn nadmiguna waxyaaluhu kala kaxkaxeeya oo cibaaradii iyo dee weliba xaakim uu lahaa ay kasoo naqanayeen iyo misaabkii baa ku wada sugan markaa dee tadriib kuwo kalena way kusugan dee tadriib agteena mutawafir ku ah oo bal inaad la eegtaan tan iyo haddana abyaadda ay isu eegtaan oo waxa weeyaan xadiid baa waxaa lagu yaqaanaa saxaabi inuu wariyo markaa saxaabigaasa maxfuud oo xaggiisa ka ah markaasaa waxaa laga wariyey taabici imikana xadiidkii taabici baa laga wariyey waxaana kayfiya loogaga wariyey laga fahmi karaa ama keenaysaba ninkan inuu saxaabiya ninkana waa taabici eh, laakiin wax keenaya suxbadiisa oo ayaaba lagaga wariyeyba welibana markaa taabicigaasna xaggiisa macruuf waba aha xadiidka mid laga yaqaano maaha bal misaalka ay dhigtaan eeg waa xadiid markaa zuhayr ibnu moxamed nin la yidhaho warinaya can cuثmaan ibni sulaymaan can abiihi anahu samica rasuul lahi sala allahu alayh wasalam waa xadiidkaas yaqra'u fi lmaqribi bidur markaa eeg cutman ibnu sulaymaan can abiihi aabihi buu ka wariyay aabihina waa sulaymaan sababta waa abi sulaymaan horta la yidhaahe markaasaa can abiihi maxaana dhacday anahu samica rasuul llahi sala allahu alay wasalam yaqra'u fi lmaqribi bidur markaa xaakim wuxuu yihi akhraja alcaskariyu wagayru hada alxadiida fi lwuxdaani waa wixdaanna kelimada waa saxiixa laakiin horta dabcada ama nuskan haysto tadriibba halkan waxaa dhacay fi lwijdaan sababkuna waa san in fil lwixdaan la yidhaaho waayo abyaadaasna ama hadallada xataa berigii waan ishaaray inay meelo tasxiix u baahani jiraan dee kol haddaanay markii cibaare ah, intii kuma yar sugnayn aan sharxaynay ama kitaabku way inoo sharxanayay ee waa ziyaadaadkii sharxayeedoo markaa hadal dheerna way isaga baanayd markaa maanta hababba umuuriya halkaas kuba sugnaa maalintaa hore tadriibba wixii dee akhdaaya jirtay ee taas haddaba in yaqra fi maqrib budur marka wuxuu ihi wuxuu xadiidkan bay saa kusoo saareen waa macluul buu leeyahy sababtuna waxay abu cusmaan horta ne cusmaan ibnu sulaymaan soo looma odhan can abihi cusmaanka aabihii lam yasmac nabiya min anabiyi sala allahu alayh wasalam horta rasuulka wax kamuu maqal walaa ra'aahu halkan rawaahu ba ay taale laakiin sida tadriibba kusugan waa ra'aahu manaanu arag rasuulka wax kamuu maqal manaanu arag wacusmaan inamaa rawaa cusmaankani wuxun buu ka wariyay xadiidka can naafic ibni jubayr ibni mudcim can abihi aabihi ninkana maxaa la yidhaha cuhmaan ibnu abi sulaymaan abi sulaymaan kaasna naaficaya bay walaala ahaayeen markaa maxaa jira xadiidkii horta maanta saxaabigii uu macruufka ku ahaa ee saxiixayn basida ku sugan waa jubayr ibnu mudcim ayaa rasuulka ka wariyay weliba qabla israail buu xadiidka wariyey jubayrna waxaa ka warinaya naafic haddaba xadiidku maxfuud muxuu ka yahay waa jubayr ibnu mudxim buu maxruud ku yahay ama maxfuud ka yahay jaadiisa maxaa dhacay maanta ninkanaa laga wariyey cuhmaan la yidhaah ibnu abi sulaymaan isna can abihi aabihiina saxaabi ma aha rasuulka wax ka maqlay manaanu arage waa taabiciba maxaana lagu wariyey ee kayfiye keenaysaa suxbadiisa inuu saxaabiya lagaga fahmayo ama loo qaadanayo dawaaba tan ay ku sugan tahay anahu samica nabiya sal la samica min anabiyi sala allahu calayh wasalam markaadaad ruuxa rasuulka wax ka maqlay waa ruux saxaabi ah ninkiina rasuulkii lamau kulmin waa taabici waxaana lagu wariyey bimaqtado suxbata weeye ee sexa maaha oo dee waa taa ayn ah kutubta iminka shaakir iyo qolooyinkaasi waayo aad bay utoosantahay sababdu oo sax ay dhigaan walo iminka ana cibaadadiisii kollay dee cibaadadiisii baacisulxadiidna saasun bay haddaan filaya walo aan u laabmin sharxan cusubna waa cibaaro aad bay saliim bay utahay laakiin wuxuu leeyahy sharax yar mee kitaab yaro uu leeyahy alfiye ah oo celasha ah sheekhan markaa reer wallo ayaa iyadna cibaaradan buu nadmistay sharxina taasu ku sharxday waxaa laga yaabaana dee aad bay u dambaysay waktigaasun isagana in saawi kaba dhacay waayo mar aan berigan dhaweedo xajkaan kulanay markii markaa adigu aan yar sheekaysanayba waa uu soo qaaday meelahan awahaamta dhacdo oo kale oo markaa uu dareensanaa bimaqtada suxbatadan iyadoo alfiyada inay tani dhacday khaasatan shaaki dee tirmisi oo kalena uu sheegaybe kitaabkiisa kale ayaa waxaa laga yaabaa in waktigaas aanu deetan ku tanabuhno ee waa in bimaqtada suxbata laydhaha macnuuna waabaka mitaalkii inoo caddaynayo oo ah ninkii taabicigaabaa xadiidkii laga wariyay aan dariiqiisana weliba macruuf uu ku ayn in laguma wariyo xadiisku aanu xaggiisa macruufba kaba ahayn waxaana lagaga wariyay kayfiye keenaysaa inuu saxaabiyo saxaabinimo loo qaato taasba weeyo marka labadiman ku laabmaya waraabixunka afraadnima xadiis weeye kaanaade maxfuudan mid laga xifdiyay can saxaabatin wawaahimun mid qaldamay uu yahay man shaksiga yaqtanii oo ku qade khadahay yaqtanii warinaya oo xadiidkii can taabicihi taabici ka warin bimaa waxna kaga warin iqtadaa keenayaa suxbata suxba taabicigii loo xukumo maca annahu xadiidkii laa yakuunu aanu ahaaninba ama aanu ahayn curfan ay macruufan mid la yaqaano min jihatan ay min jihatihi ninkaa taabicigaa jihadiisaba shibajalaasa muuqatee daahirtay dee markii xadiidkii riwaayadiisii la hubsaday khaamisuha mucancan waqad saqad raawin bilitidaaxi liladiin dabad buul khaamisuha kii shanaad mucancan xadiid mucancana weeye oo cancana lagu wariyey walxaal qad saqada uu dhacayna raawin raawi uu dhacay sanadkiisii ka dhacay bilitidaaxi oo taasna lagu ogaadayba dee bilitidaaxi caddaansho saqadkaasi uu caddaaday liladii kii in dabada dabdoomo macnaa waa dariiqii isagu dabdoomee la dabdiyey taas caddaanshahu ku caddaaday lagu ogaaday oo kana waa maxayba xadiis weeye kana waa mucancana oo markaa sanadkiisiina ruuxuu ka dhacsan yahay ruuxa ka dhacayna lagu ogaaday dariiq kale oo dee markaa taa caddaynaya oo saqad inuu meeshan jira cancanada caddaynaya lagu ogaaday markaa dariiqaa cancanadu ay ku sugan tahay ee dee saqad baa jire wuxuu macluul noqonaya o dee saqadkan jiro dariiqan kale ee isagu maxfuudka ee madbuudka ee ninkiina uu ku sugan yahay ayaana lagu ogaada mitaalka uu dhigtay waxa weeyaan xadiid yunus ilayli warinaya can ibni shaabin can caliy bni xusein can rijaalin min alansaar can rijaali min alansaar waxaanan filayaa inay halkan kuba sugnay tadriib can rajuli min alansaar laakiin hadalka dambe can rijaal inuu yahay tilmaamaya ka dambeeya anahum kanuu maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam data laylati farumiya binajmin fastanaara xidig baa la ganayo ama shihaabo markaasuu iftiimay rasuulka maxaa odhan jirtay alxadiida xaakim baa wuxuu yihi xadiidkan waa xadiid mucalalah waa kan can ibni shaabin can caliy bni xusein can rijaalin cali bni xusein iyo rijaasha ayaa ruux kale udhexeeya dhexdooda waana xadiidkan xadiidkan mucancanka waana markaa dee la ogaaday dariiq kaleo maxfuudoo ninkii uu ku sugaya tan lagu ogaaday oo markaa wuxuu leeyahay xaakim ciladiisu waxa weya yunus ba yunus ba inkasta nin weyn ba adoo xifdi leh halkan qasara bi wey tafsiir kula yimi xadiidkan wainamaa huwa an ibni cabaasin xadaanii rijaalun xadiidku muxuu aha can caliy bn lxusain can ibni cabaasin xadaanii rijaalun min alansaar saas bay ibnu cuyeyne iyo shucayb iyo saalex iyo awsaac iyo rag kale ay zuuri xadiidkii kaga wariyeen marka halkan tafsiirku wuxuu ka yimi waa yunus ulayni buu ka yimi cali bnu xusein iyo rijaashan ansaareedna waxa u dhexeeya ibnu cabaas oo markaa waa xadiis mucancanoo nin ka dhacayoo dariiq kaloo maxfuuda shuruuxii ka dhacayna lagu ogaaday taasna waa ka shanaad خامسا معنعن وقد سقط راو بالاتضاح للذي انضبط كل الفاظنا لسو كشر حي خاصة نوكير لقبين يو سو كشر حضن الراعي نوايا وابيان السيمانتا oo markaa isaga saaxibulbayt adra bima fiihi kollayna meelo qaarkood dee heer sare maa soo sheeg ama dee waxa weeyaan soo shaakir ba yidhaaho nadmigaan meelo qaarkoodba aad moodaa dacfi inuu ku yar sugan yahay siiqada uu nadmiyayo kayfiyada ama xaggii laqodina markaa yar adkaanaysaba saadisuha ikhtilaafu naxwi sanad lirajulin muqaabilin dulcamad buuri saadisuha kii lixaad ikhtilaafu naxwi sanadi waa sanadka naxwigii iskhilaafkii oo lirajulin waa can rajulin in laga warinayo nin dee laga warin iyo muqaabilin waa si isagu sharxaan raacaya n iyo wa muqaabilin mid isaga qaabilaya oo dulcamadi kuwa kale muqaabilan bay xarakeen lakin de waa xarakadiisi makatan isagaan abyadda le wa muqaabilin iyo ku isagu qaabilayo oo dulcamadi ictimaad markaa u saaxiiba oo maxay tana waa xadiid baa nin laga warinaya ninkaa korkiisii baa laysku khilaafayaa bilisnaadi wagayri isnaadku waa iyadoo xadiidka sanadkiisii la taam yeelo oo la wasliyo iyo iyadoo dee xadiidkii markaa sanadkiisii aan adigu la isnaadine meesha inqidaac uu soo galaa nin keliya laysku khilaafayaa markaa maxfuudka xaggiisa ka ina wuxuu noqonayaa isnaadkan ama waslintan xadiidka la wasliya waxaa qaabilayo ah waslin la-aan ama isnaad la-aan taas baa markaa dana ah bal misaalka oo dhigta amsilada ku fahmaysaan cali ibn xusein ibn waqid can abihi can cabdillahi ibni buraydata can abihi can cumar ibn khadaab radia allahu canhu qaala qultu ya rasuul allahi maalaka afsaxna waxaa rasuulka ilaahay ku idhi waase maxaad u noqotay ka noogu fasaaxo badan adigoon dhexdayada kala bixin oo de walam takruj min bayna adhurina axaadiidana wuxuu mooynay maqsuudkuna waa inta cilada ee xadiidka naftiisa iyo matnigii maqsuudkooda mu ahayn markay soo naqlinayeenoo dee dhammaan intooda intaodun ku kaaftoomaan soo naqliyaan ma aduu kale dee waxaa dee ahayd adoon dhexdayadii ka bixino markaas alxadiidka kale malaa tawjiih nadar saaxibkii unbaa yartaan yeelaa xadiidka matnigiisa saas buu ihi haddaba bal imaka qaala xaakim xaakim baa wuxu uhi ciladiisu waxa weeye ma usnida can caliy bni khashram xadaana caliy bn xusein bn waaqid balaganii ana cumara radia allahu canhu fadakarah waay marka waxa weeyaan xadiidkii cali bn xusein baa laga warinaya isagii baa la isku khilaafay xadiidka isnaadintiisa iyo isnaad la-aantiisa dariiqaa hore maxaa ku sugnaa inuu aabihii ka warinayey aabihiina cabdillahi ibni bureyta ka warinaya cabdillahi ibni bureytana aabihii bureyt ibn xusayb bureyt ibn xusaybna cumar ibn lkhadaab ka wariyay intaasaa ku sugnayd cali ibnu khashran baa xadiidka naftiisa isaga ka wariyey markaa muxuu kaga wariyey inuu yihi cali ibni xusein ibni waaqid balaganii ana cumara waxay soo gaadhay cumar inuu saa yidhi oo markaa isaga naftiisaa la khilaafay isnaad xadiidkii la isnaadiyo sanadkiisii la dhameeyo la wasriyo iyo iyadoon la isnaadin waa ka yidhi balaganii way soo gaadho waa sidadii aan sheegine waxaana ictimaad kale dee dariiqan kale dariiqan kalea caddaynaya kaa hore dee inay awhaami meesha ay jirto ama kaa kale ee isnaadkaa macluul noqonaya mid cilaysan taas weeye kana oo tan sadisa ikhtilaafu naxwi sanadi waa sanadka naxwi iskhilaafkii lirajulin can rajulin laga warin iyo wa muqaabilin mad isaga qaabilayo dulcamada ujeedadu isnaad iyo isnaad la-aado oo waxa qaabilaya si isnaadkii xadiidka la isnaadiyey oo ah inqidaacba ama ilaa aan la wasrin oo dulcamad isaga ictimaadu saaxiiba uma ah. ikhtilaafu sheikhi calayhi isman kada tajiiluhu ladayhi way uma bacdigeedna waxaa isaga kii toddobaad noqonaya ikhtilaafu sheikhi sheikhiisii iskhilaafkii caleyhi cala raawi raawiga korkiisa laysu khilaafay isman xagga magacow sheekhi la magacaabo ama magac kada saasoo kale waxaa dii tajhiilu jaahilayntiisa la jaahileeyo macnaamajhuul laga yeelo o aan la magacaabin laday lada raawi waxa weeye kalahi baydku waad moodaa dhadhow saas aynaanu lahayne maqsuudku waxa weeyaanba manaa raawi baa laysku khilaafayaa korkiisa sheekhiisa magacowgii iyo magacow la-aantii macnaa dariiq baa nin laga warinayaa xadiidkii sheekhiisii buu magacaabay dariiq labaadna waa laga wariyo can buu yidhi oo mabuu magacaabin oo markaa ninka keliya ama raawigan baa la isku khilaafay xaggii sheekhiisa tasmiyadii iyo tasmiye la-aantii markaa dee markan dariiqan markaa aanu magacaabin uu rajul yiba markaa ay ku cilaynayaan dariiquu magacaabay leeyahay magacan baaban dee la hubin eh waa ka yidhi nin oonba iyaan ka maqlay ninkiina waa majhuul markaa ko hadday dee laysku fasiro la yidhaha ninkii uu markii hore ibhaamiyey waa ninkan waxba lama cileeyeen tasmiyada hore ay markaa waham ku tirinayaan ama ninkan magacowgiisay waham ku tirinayaanoo waxay ku cilaynayaan markaa dariiqan kale shaksiga ah uu mubhamka ku yahay ama aanu magacownayna isagii laga wariyey bal mithaalka uu dhigtay waxa weeyaan xadiiu zuhriya can sufyaan athawriya can xajaaj ibn furafisa can yaxya ibn abi kaiir can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu marfuucatan misaalkuna waa misaalkii suyuudi weeye tadriib buu soo naqlinayaa maha meel kale umuu laamin xataa macrifatu culum alxadiid markuu shaarixani tan soo dhiganayay markaa muxuu yihi xadiidu zuhriy can sufyaan sufyaanna waa nin mutaakhira zuhrina waa nin mutaqadima bal dee iska thawri xataa kumay soo darin riwaada zuhriya oo waayo walow la mucaasarooday malaa lama kulmin mazuri isagu inuu wax dib uga wariyo markaa dawri taasna waxaan jirin laakiin waa cibaaro suyuudi tadriibkiisa dhacday waxaana axmed shaakir yidhaahaa tacliiqiisa walkaa ku leeyahay qawlkan uu suudiyo xadiida zuhriya waa khada horta aad u la yaab leh oo dee khaasatan min xaafido suyuudi oo kalea inuu kaba dhaco waayo zuhri isaga ka horeeya in badan buu thawri ka horeeyaa axadna ma sheegin inuu zuhri wax ka wariyo thawri laakiin sawaabku waa in la yidhaaho waxa weeyaan imika xadiidkan ka xadiidi abi shihaabin can sufyaan abi shihaab waa abi shihaab alxamaadkii markaa sufyaan ka warinaya abi shihaabkaasna waa nin xamaad magaciisa cabdirabbi ibnu naafic la yidhaha alkinani waana abi shihaab alasqar ba xadiidkuna mustadrka xaakim macrifatu culumulxadiid ba abishaab buu ugu sugan yahay ee sababtu waxa weeyaan malaasuyadii baa markuu meelahan qorayay waxaa iska galay ibnu shihaab iyo abushihaab waana dee wax layaab layaaba laho maali gorde aimada waainka kolkol akhdaadasana way ka dhacdaay meeshii abushihaab iyo ibnu shihaab marka qoloyin kaleo dee adagu naqmi ahaan marka dambey usoo naqliyaan oo abyaadiisa kitaabkun bay ka saaraan markaa gooni baan doonna inaanu yar iyaga u laqbayno awalahaa maa daahiru lisnaadi laha sixatuhu wa batina man naqala wuxuu beydkii suyuudi markaa uu iyo abyada uu de raaciyey wuxuu aha beydkii wanawaca alxaakimu adnaa salciga licashratin kullum biha yaati lkhalal macnaa xaakim ayaa cilooyinka ajnaasteedii ama ajnaas alcilal ayaa wuxuu u qaybiyey toban mid kastaba xadiidka khalal ugu yimaado markaa tobankii ayuu doonayaa sidaa dee kitaabkiisa macrifatu culumi lxadiid ku sugan sayuudina tajriibkiisa uu kusoo naqliyay iyo aimo kaleba tobanka ay soo wada naqliyaan kalaamkii xaakim iyo misaalkii uu la yimi ay inuu nadmiyo tiibuu nadmiyey markaa wuxuu yidhi awaluhaa maa daahiru lisnaadi lah awaluhaa aqsaamta ugu horeeya ama waacda maa xadiis weeye daahiru lisnaadi isnaad daahirkii oo low isaga u sugnaaday sixatuhu sixadiisa iyo daahirka isnaadku inuu xadiidu sugan ama saxiixa yahay wa baatinan laakiin baatin ahaan walaakina fi lbaatini way waa baatinan baatin ahaan ama marka dee isagii hagaag loo hubsadana man ruuxii naqala uu soo naqliyay xadiidkanee soo wariyey lam yucraf aan la ogaano assamaacu maqal uu maqlay miman shaksi qad rawaa ay miman shaksi qad rawaa canhu kan uu ka warinayo maqal wax ka maqlay aan la ogeyn oo ta koowaad waxa weeye waa xadiid marka la eego daahirka isnaadkiisu uu saxiix yahay marka dee waayo waa ruwaadi siqaad ah daahirkiina waxaa loo arkaa sharaa'idii ama shuruudii sixada inuu kulansaday laakiin marka adigu la ego ruwaadiisan ayaa raawigdee xadiidkan ruwaadiisa ka mid oo xadiidkanba soo wariyey ayaa waxaan la garanahaynba maqal raawigani uu ka maqlay wax ninkan uu ku xiga maanta wax ka wariyo macnaa waxaan macruuf ahayn cillada alculamaa ama cinda alculamaa aan macruuf ku ahayn raawigani maanta siqa ha ahaado sheekhiisna siqaade laakiin maqal uu guud ahaan wax ka maqlay ninkan wax ka warinayo sheekhiisa ayaan la garanayn markaa taasi cillay noqonaysaa xadiidkii lagu cileeyo misaalkay taas soo qaataana ay markaa misaalkaay soo dhigtaana waxa weeye xadiidka markaa kafaaratu majlis xadiidkiisii kollayna shalayna halkaa hore markaa soo yar ishaarnay markaa kafaaratu lmajlis marka xadiidkaa dariiqa lagu wariyey wuxuu ahaa muusa bnu cuqba can suhayl ibni abi salix can abihi can abi hurayrata waana aimo daahir lisnaad iyagu way ku kaaftoomeen oo tirmidiya ragla xadiidka saasay ku saxiix yeelaan daahirka sanadkaas bay ku saxiix yeelaan markaa waxaanay de xadiidkaas cilladiisu ay tahayba oo la yidhi xataa muslim bay dee cilladiisani kala qarsoonaatay ayaa wuxuu weydiiyey bukhaariba xadiidkan bukhaarina markaa xadiidkani waa cilaysan yahay buu yidhi waxaana uu markaa bukhaari ku cileeyahay inuu yidhi xadaanaa bihi muusa bnu ismaaciila xadaثana whaybun xadaثana suhaybin can camr bni cabdillaahi waa min qowli walow qaala qaala rasuul lahi salى الlahu عalيه wasalam se kuwa kale soo dhigtaan macnaa wuxuu ku cileeyey marka in xadiidkan musa bnu ismaaciil ninka la min qarigii macruufkaa laga wariyey isaguna wahayb buu ka wariyey wahayb baa markaa musa bnu cuqbihii hore la siman ee sanadka hore ku sugnaa wahaybkaasna wuxuu ka wariyay xadiidka suhayl ibn abi saalix sahl ibn abi saalixna markaa cawn ibnu cabdillaahi ayuu xadiidkiiga warinaya isagoo qowlkiisii laga dhigayo ka wuxuu ahaa ismaail ibn abi saalix can abihi can abi hurayrata taas buu ahaa bal markaa walow dee muuse ibnu cuqbaba nin hiqa a yahay kana nin hiqa un yahay waxa ay ku cileeyeenba waxaan agtooda macruuf culimada ku ahayn muuse ibnu cuqbo suhayl wax ka wariyaba oo macnaa dee sanadkan un mooyaane meelo kale kumay arag iyadoo muuse bnu cuqba suhayl wax ka warinayo markaa waa kol haddii iyadoo taasi ah iyadoo jirtay oonay hore loo aragba sanadkan mooyaane sanad kaleo muuse bnu cuqba can suhayl sidaas isugu xigo markii la helay iyadoo xadiidkii wahayb suhayl bnu abi saalix intuu ka wariyey aanu aabihii iyo rasuulkiiba u tiirine cawn ibnu cabdillaahi un qowlkiisii uu ka dhigay taas baa waxay noqonaysaa cillo xadiidkii lagu cileeyo taasi waa ta iminka beydka intan hore uu ku nadmiyey waana sidaan soo sheegna aymo tirmidi iyo xaakimi ay kamid yihin iyagu sanadka saas bay ku saxiix yeelaan kalley xaakimnu xajarna hadal dheer oo a safaxaad badan qaatay kitaabkiisa nukad ayuu ku leeyahy taasna waxa weeyaan adigu waa sheekhiisii ciraaq isagoo xadiidkan hadal dheer oo ay raaciyeen oo meelo qaarkood uu isagu ka joogsaday ama uu dacniyayba qisada nafteeda diidanaa uu isleeyahay qisadii waa saxiixa laakiin cibaaraadka qaarkood unbaan toosnayn oo bukhaari bay waxay ka soo naqliyeen inuu yidhi adduunyadaba kuma garanayo dee baabkan ama xadiid noocaas ah. wax taasna axaadiid badan baa kafaratulmajlisi soo arooray saxaabo kala duwanna laga wariye macnaha waxa weeye waa ama sababku in la yidhaaha un macnaha sanadkan xadiis ku sugan oon kan ahayn ayaanan garanayn marka cibaaradii hab kale isu rogtay baa deeta keentay in dee ciraaqina nin siqa ah uu kuba tuhmula ninkaa muslim ka warinayaan kuba tuhmaya adugu markaa dee keentayna inay wax aan toosnayn ama munkar lagu tiriya uu soo galay un kayfiyaday usoo naqliyeen cilladan usoo naqliyeen e bal horta te hore waa taa oo awalu haabka ugu horeeya ma xadiis weeye daahirulisnaad isnaad daahirkoo low isaga usugnaaday sixatuhu marka la eego dee waa sharaaidii saxada inuu daahiraan kulansada muuqata wa baatina ay marka la eego dee baatin ahaana ee isagii hagaag loogu dhaadhacana man raqalahu kan wariyey weeye soo naqliyey lam yucraf ayaan la ogaan assamaacu maqal uu maqlay mima shaksi qadra waa kan uu ka warinayo maqal wax ka maqlaan la ogeyn si ay yidhaaheen muuse bnu cuqba suhayl ibnu abi saalex maqal wax ka maqlay ama taas baan cindan culamaa macruuf ku ahayn ma aladii arsala man xifdan xawa wahuwa saxiixun musnadu fi daahiri kii labaadna muxuu ihi suma bacdiina waxa aday aladii xadiidkii way arsala ay arsalahu uu irsaaliyey man shaksi xawaa koobay xifdan xifdi koobay wahuwa xadiidkaasna saxiixun saxiixa musnadun la isnaadiyey oo loo tiiriyey dee markaa saxaabigiisiba la magacaabo la isnaadiyey fi daahiri daahirka oo waa maxay oo ka labada waa xadiid marka la eego rag itqaan iyo xifdi lagu yaqaanay ama shaksi xifdi iyo itqaan lagu yaqaanay uu mursalnimo ku wariyey waxa weeyaan xadiidkii waa markaa mursalnima lagu wariyo ninkii mursankaay markaa itqaanka iyo xifdiga badan lahaa wuxuu ku wariyey mursalnimuu ku wariyey waxaana dee dariiq kalena xadiidkii waxaa lagu wariyey isagoo musnado saxaabigiisii la magacaabay oo la isnaadiyey marka waxaana weeyaan dariiqa isagu dee idqaanka iyo sabtiga ama siqada adugu idqaanka iyo xifdiga nin kali uu warinayana waa dariiqa raajixay aimadu raajix yeeleen oo kan kale kuma cilaynayaan matalan waa xadiis baa laba siyood lagu warinaya mid waa irsaal laakiin waxaa warinaya nin xifdi iyo idqaan leh dariiqa labaadna walow dee ninka uu siqayo warinaya laakiin heerkaa ma gaadhsiisne waxa weeyaan waa la isnaadiyey markaa dariiqii la isnaadiyey ujeeddadu aan musnadka laga dhigay mawsuulka ayaa waxaa lagu cilaynayaaba dariiqa markaa irsaal kale oo kaas baana la raajax yeelaya markaa irsaalkaas shaksi siqa ama xifdi koobay uu waxa weyn irsaaliya xadiiskii baa cillo ku noqonaya isnaadkan dariiqan lagu hayo taasna isaguna waxa weya misaalka imika halkan soo dhigtayna waxa weeyaan xadiid qabiisatu bni cuqba uu ka warinayo sufyaan sawri can khaalid ilxadaa wa caasimin labadoodu way wada socdaan can abi qilaabata can anasin radia allahu canhu marfuucan waa xadiid dee ragganna waa rag siqaad ah arxamu ummatii abubakrin wa waashadhum fi llaahi cumaru adigu markaa xadiidkaa saxaabo kalena way magacownaayeen ilaa dee abi cubayd ibnujaraax iyo ammaanadiisii laga soo gaaray iyadoo intaasi xadiidka gaar ahaan dee sanad kale ku sugnaatay marka xaakim baa wuxuu yidhi oo dee isagu lahaaba imika anwaacdan ay kana soo naqliyaan xadiidkan haddii imika isnaadkiisa uu sugnaado dee kutubta saxiixa lagu soo saari laaba ee meesha maxaa jirta khaalid alxadaad wuxuu xadiidka ka wariyaa abi qilaaba mursala oon anas joogin oo macnaa waxaa raajixa waxa weeye xadiidkani inuu mursal yahay markaa wahamna ay tahay ama dee anas magacowgiisani arrintuna ay tahy sida sanad kaleo xadiidka asaaniiddiisaa ku yimi waa can abi qilaabata mursalan oo anas aan la magacaabin kaasna waa cilo xadiidka markaa anwaacdii cilasha ee tobankayd mid ka mida taasna wey ثالثا مروي صحب فاخبري أن كان هذا عن سواه يؤثر بخلف بلدان الرواة يذكر markaa wuxuu yidhi haaliثha anwaacda keedii saddexaad waa marwiyu saxbin saxaaba ku ay warinayso waxba saxaabadna shardi maayda saxaabiyadu uu warinayo fakbir ogow un iska tagmino an kaana haadaa bian kaana inuu ahaaday haadaa xadiidkani can siwaahu xadiidkii saxaabigii markii hore lagu yaqaanay ee xadiidkan warin jiray mid ka soo hadhay usaru in la wariyo oo laga soo wariyo saxaabi kale bikhulfi buldaani ruwaati bisababi khulfi buldaani ruwaati ruwaada bilaadeeda bilaadaa ikhtilaafkeed sababteedna yudkaru loo sheego macnaha sababta saxaabiga xadiidka lagu yaqaanay saxaabi aan ahayn loogu tiiriyey oo markaa saxaabigan kalebana uu waham yahay dee markaa ama cello ay tahay een dariiqani aanu kaba sugnayn sababtiisu ay tahay uun quwaadan xadiidka warinaysaa bilaadooda ay iskhilaafsanayd markaa qaladku halkaasuu kaga yimo oo dee qaaliban nin kastaaba axaadiidta beledkiisu aada u yaqaanaayo axaadiidta dad kaleo aan beledkiisa ayni warinayo waxaa la arkaa inaanu idqaan badan iyo xifdi badan u yeelanoo markaa qalad hadda uu ka dhaco markuu beled kale ka warinayo beledkiisii ahayn oo sababta markaa wahamkani u yimi ama ciladani ay u timi waxa weeyaan ee saxaabiga xadiidka lagu yaqaanay saxaabi ahaan in loogu tiiriyeyba waa buldaantii ruwaadiisa iskhilaafsan oo cilladu halkaasay ka timi oo waxa weeyaan imanka tanna imanka saddexaadna anaa xadiid baa lagu yaqaanaa saxaabi inuu wariyo saxaabi baa lagu yaqaanay markaas baa xadiidkii waxaa laga wariyey saxaabi kii lagu yaqaanay aan ahayn waana dee kaasaa lagu yaqaana tan laguma garanayo xadiidkan saxaabiga nin markaa macruufkuma aha xadiidkan in laga wariyo ee waa cillo ama waham bay ka dhigayaan sababta qaladkaasi u dhacay ama wahamkaasna waxa weeye ruwaadan xadiidka kala warinaysa ee bulaadooda kala tagsanayd oo laba beled bay kala ahaayeenoo dee ninkani markuu aan beledkiisii ahayn ka wariyey ayaa qaladkani xaggaa uga yimi waayo axaadiista beledkaa kale aanu hagaag u sugin oo wuxuu u qaatay uun saxaabi kale isagoo saxaabiga xadiidka warinayay kan aanu ahayn ba bal misaalka dhigteen waxa weeyaan ama uu soo dhigtay xaakim ay ka soo naqliyaan musa bnu cuqba can abi isxaaq can abi burdata can abihi marfuucan inii la astakfiru llah wa atuubu ilayhi fi lyawmi mia mara xadiidkaasba weeye waa adigu abi isxaaq asabiici ayaa warinayo abi burduu ka warinaya in abi muuse alashcari isna xadiidku waa marfuuco dee dembi dhaaf weydiista anuna toobadkeena maalintii boqol goor marka xadiidkan xaakim baa wuxu uhi xadiidkan haddii nin xadiidkii macnaa nin muxadidkii uu eego dee wuxuu u malaynayaaba shardu saxiixayn iyo waa rijaashaa wada dee acla darajaba ama siqaadkaba ah marka waxaana uu yidhi walmadayinudiina idaa rawow can ilkuufiyiina zariqu nimanka reer madiina hadday reer kuufa wax ka wariyaan way simbiraxdaan oo akhdaa ayaa kaba dhacda xadiidkii markaa waa maxay waxa uu yahay maxfuud uu yahay ama macruuf uu ku yahay min riwaayati abi burdata can ilagari almadaniy waa saii taala halkan waxa weeye laakiin sawaabku waa in la yidhaha can iladarbi almusaniyi waay waxaana dee tadribu raawi waa sidaa kusugan lahaa ka cibaaraadka aynu kasoo naqlinay haddaanu macrifo kasoo naqlinahayn walow halkan uu shaakir yidhaaho dee tadriib bay dhacday markaa malaa nusqada de anigu aan arkay horta dee nusqada tan imaka un haystay way walow nusooyinkii baan soo wada egine inuu u tiriyo wahamkan dee eh, nuskada halkaasoo yihi aqar almadani bay dhacday eh, laakiin imaka tan horta anigu nuskada hayste aqar almusani baa ku sugnaa maayo aqar almusanina aqar lmusanina waa saxaabi aqar lmadanina waa nin taabiciya marka kana waa waxa weeye saxaabiga xadiidka laga warinaye taabiciga lagama warinayo oo markaa can abi burdata can ilaqar lmusani waana ariiqa muslim xadiidka ku wariyey markuu wariyey oo hadda waxa weeyaan xadiidkii waxaa macruuf ku ah alqarn lmusani inuu wariyo taasaa macruuf ku ah abi burdana aabihii kama warinaye isagu ka wariya haddaba muuse bnu cuqbo oo reer madiinaa ayaa xadiidkii markuu ka wariya abi isxaaq oo reer kuufa ah oo dee isna axaadiidtaa reer kuufa ah iyo dee duruqdeeda aanu aadba mala idqaan dee saas kolley waa maqalku uga yimi weeyaano axaadiidtii beledkiisii maaheen ayaa halkii uu can abi burdata can agar musaniyi sawaabka uu ahaa saxaabiga lagu yaqaana xadiidkana agar musani u ahaa ayuu dee abi burda oo had iyo goor isna abi wax ka wariyo buu ka dhigay inuu abi ka warinayo can abi burdata can abih buy wahamka halkaasu ka yimi waa xadiidkii saxaabiga lagu yaqaana waa agar musani saxaabi kalea maanta loo tiiriyo waa abi muusa alashcari saxaabiganna